maral rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha jirishadiis hada maxaluhu wamabxasuhu bada-a maral rasuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha jiridiis iya bilaawati fi awakiri safar ilan safar leeraw aakhiriyaalsha iya bilaawati min asanati sanadina kumida sanadi axaadiyata casharatu mi koowaad min alhijrati hijrad kumide fastamara nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshe daaimi maridan halaki jirin halaaثata cashara tungi sadiya daaimi yooman yoomi kana nabiyu nabag ahaaday sala allahu alayhi wasalam fi asnaa'iha asnaai halaata cashar tungi sadidas dhaxdiyo ahaaday yantakilu nabiyu nabag ini guuraw haadi sala allahu alayhi wasalam ilaa buyuuti azwaajihi azwaaj nabiyi nabaw zawjiyaashay guriyaalsha nguraw haadi falama istada maraduhu maradu rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay maradshay markii dorsaday ya istaadana nabiyu nabaw ku idin dalabi huna azwaaja huwa ku idin dalabi zawjiyaalshay ilamasocdo koro ayumara la ini la markado fi beyti ciisa la markado guriga ciisa seeday lanki hay booqda minila inka koer faadina nabiy nabagna idmay sala lahu alayhi wasalam faadina de faadina azwaaj nabiy idmen lah lirasuul yan idme falama tacadara alkhuruuju bahaw marki cudurtoomi alayhi cala rasuuli rasuul korshay bahaw cudurtoomila salaa salaadn bahaw ka cudurtoomti yagaala nabiy naw may ka golay muruu aba bakrin fara falyusali hu abu bakrin tugiisiye binaas ka faradya nabiyu nabaga raadla nagdi alayhi الsalaatu wasalaam hu ababakran raadla nagdi kalifatan kalif lah linabiy kalifnagda fi ayaati ayaati nabiy naba noolalisdahdiye falama samicat اlansaar ansaar marki dheegtay bisidaadi marali marali rasul sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulka jiridiis adkaashidiy marki dheegdiya idi samacu kulumeen fi lmasjidi masaajidka kakulumeen faaclama alcabaas cabaas ogaahiye rasuula rasuulka ogaahiy sala الlahu alayhi wasalam biijtimaacihim ijtimaac ansaar ansaar ha aruursado ha aruurowkood ha kulamawkood iya ogaay wa ishfaaqihim obsadood iya ogaay ishfaaqihim ishfaaq ansaar ansaar obsashadii fakaraja rasuul alayhi salaatu wasalaam ilahi rasuul shabahi alayhim ala lansaar yakbahi macsuba ra'si madishay haalayki la hiray yaudbu madishay hatahadagnidoolakiray yani kulaalki xunufka isku baayo jirida madaba xanuunkusahay yaudbu nabiy nabaw jiidaw birijlehi lama isbugaa dhulka ka jiidaw mutakiyan haal iyaki uskun yabahi cala caliyin cala korshe iskunyi walfadli iskunyi walcabaasu mahal amamahum amaama halaata sidiid hortooda iyo adeershayn hortis dareera rasuulkana lamada garbooda kukujara ee ansaaraha arurutay misahaydi haka arurutay ba dil eri obsadaha yaana geeridaa ku obsadahan la eri si macnaha dardaarimo badaay fama jalasa nabiyu xata jalasa nabiyu nabag ilaa kufadheedo fi asfali mirdaati lmimbari mimbarki jaranjaryaalshayta n hoosayt ilaa kufadheed hata tan kor ma koro koro faxamid allah ilahi macdi waatana huwa rasuulka amani aleyhi al lahi uma qaala mustafa sala allahu alayhi wasalam meeray ayuha naasu dadaw kuanho balaa may deereyni an mahideeray anakum isin latakaafuna ini obsada haytan haydeerti min mawti nabiyikum nabigin dhimashidisku obsada haytan hal khulida nabiyu naba walwaariyey nabagaas oo gabli hortay haadi walwaariyey hadii geeriday ku obsada haytan nabana horeeyey waari jare fi man ina kumid bacd allahu ilahi hadi oo fa ukalada ana anina reer lai waari o fikum lahadin lai waari alaa hooyaay inii an yade walbon koobsaten laaxikun kiyaleelaw birabi rabiga heleelaw ahaa wa inakum isingna laaxikuna isingna saas oo kale heleelo doontan biya angoobadahayn heleelasan fa usikum may siin dardaarmay asaabte esin bilmuhaajiriin alawaliina muhaajiriinta hore iyo siin dardaarme khayran khayr siin dardaarme rasulka sala allahu alayh wasalam oo muhaajiriintii hore kheer halan sameeyo halkuwardaboy sa rasuulka dardaarmi bada maralu rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha jiridiisiya bilaawati fi awakiri safar bilin safar laeraw aakhiriyaasiya bilaawati min asanati sanadiya bilaawati sidi alxaadiyata casharatu mi koowaad min alhijra hijirad kumide fastamara nabiyu nabaga daaimi marilan haliki jirin talaatata cashara tumisad yom yom iyo daaimi tumisad badiya jirinaadiwa kaana nabiyu nabaga haaday sala allahu alayhi wasalam fi asnaaiha atnaa ilmudati mudadaas bahdi ahaaday yantaqil nabiy nabag ini gurguraw haad ilaa buyuti azwaaji azwaaji nabi naba zawjiyaalshay guryaalkoodan gurguraw haadi walama istada maraduhu maradu rasuli rasuulka jiridiis marki dorsatiya istadana istadana huwa rasuulka kuedan dalbay huna azwaaja huwa kuedan dalabe an yumara lanabiy nabag ini la markado fi beyti aisata aisha gurishalakabood anay kalku mudo dareero karo gurigaasaas kuseeday meelila inka kooyaa seer faadina azwaaj nabiy adimeen lahu linabiy an falama tacadara marki cudurtoomay alayh lirasuul alkhuruuj bao ila salaa salaata lamba masaaidkii gurigin iska dheganyin salaadamba marki cudurtoontay oo yani jilidin ulusahayt iya gaala nabiyn omay golay muruu fara ababakrin abubakar fara falyusali huwa abubakar dukiisiye binaas dadki tukiisiye imaamsinagloer abubakar maka hakoro faraliya huwa rasuulka raadla nagday ababakar iyo kiraadla nagdi alayhi salaatu wasalaam khaliifatan khaliifiyan kiraadla nagdi lahu lirasuuli rasuulka khalifa naqda fi xayaati hayaati rasuuli rasuulka nooladiis kusoo noolida khaliifini dadka oo rasuulka bedelshay khaliifka nagda iyo karaala nagdi wa tan oo marki dembe marki oo la dooradaay rasuulka bacdishay khaliifla dooraday abubakar wala lan doorada cilidaas oo kale kumid maanaa lanki rasuulka nooliba khaliifning nagday natukiisiyala hadana natukiisiyalen falama samicat ilansaaru ansaar marki dheegen bistidaadi maradi maradi rasuuli rasuulka jiridiis adkaashadiy marki dheegen aji ansaar kulumeen fi masjid yaku kulumeen faaclama alcabaas cabaasa ogaahiye rasuula sala allahu alayhi wasalam ogaahy biijtimaacihim ijtimaaci lansaar ansaar kulankoodii ogaahy e ansaar walba madhimana masaahidka roogangaari rasuul allah rasuulka oo sariirsi jiifiya saasangari i wa ishfaaqihim obsadoodi ay wa khawfihim obsadoodi iyo ogaahy aclama ogaahiye biijtimaacihim iyo wa biishfaaqihim wabahy yani wa khawfihim obsadood iyo ogaahy fakaraja rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheebahi alayhim ala ansaari ansaaraka bay masaaidta hadali macsuuba rasi nadishahaalki god midow lakadoobi lakiri yani yaxubu yaxubu nabiy nabaga jiidaw hata andareerkorn birijlay rijlay nabi naba lama islugaa jiidaw yakudu birijlayhiya jiiday laa yastadiicu ma awoodno isbaatahuma isbaata rijlayni lamada lugaad ini lasugo minaahi yani dhulka lakasogo ma awoodno min almarali min ajli lmarali jiridi anonkusugaba daraadiye yani mutakiyan hal faaraja rasul alayhim ala ansarba mutakiyan haligi uskon ala caliyin ala kuusyay walfadli ala lfadli fadl korsey uskonyi walcabaas cabasna hal amamahum cabasna hal amamahum amam alansa amam alhalaati sadid yani hortiyoy ilan rasulki alayyonayaw yani wa kay fadl yesa jiraan lamadan qof oo edeeryaalti dhaleen fadl bin cabas cabas aw iyo cali bin abi alib rasulka lamada ba edeeryaalshay dhaleen lamadon kor edeeryaalshiya garbo ku ku jiraan edeerson hortiyo socdow hataa jalasa nabiy nabag ilaa kufadheedo fi asfali mirkaati lmimbari mimbarka yani jaranjaryaalshi tan hoosayt ilaa kufadheed faxamida huwa rasuulka ngmaxdiyay allah allah tacaala ilahi ngmaxdi waasnaa huwa rasuulka mani aleyh alalahi uma qaala lmustafa sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kagore ayuha naasu dado kuwan ihow balaga may deeray niyan may deeray anakum isima takhaafuna obsadaha min mawti nabiyikum nabigin geelidin koobsadahatan hadeelti hal kullida walwaariyey ay daama daaimay baqiya baaga haadin nabiyun naba walwaariyey nabagaasoo gablian hortay haadi timangna kumida bacdalahu ilahi abi ambidi ilahi abiya lan kumida hola waari jara anin resa khalada an anin lay waariyo fikum dahdin lay waariyo majar maaha anin saas oo kale dhimidel alaa hoyaay ini ana laaxikunki helelaw birabi rabiga helelay geeriyodeer wainakum isingna laaxibuna isingna haleelo doontaan bianihayelan isin hormare isingna gidaalaa ideeri doontan wa fausikum ay sin dardaarame bilmuhaajiriina muhaajiriinta alawalina hore iyo khayran khayr sin dardaarame asilatun hadihi asila mata bada amaradu rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka jiradiisa ma bilaawatay ma bilaawatay bada amaradu rasuuli sala allahu alayhi wasalam iya bilaawday fi awaakhiri safar min asanati alxaadiyata cashar min alhijra kam yawman yawme istamara maralu ma istamara nabiyu daa'imi marilan hali istamara nabiyu sala allahu alayhi wasalam marilan talaatata cashara yawman maada facala nabiyu may fali lama tacadara alkhuruuju fo ila salaad lamba marki cudurtoomay aleyh nabiy cudurtoomi may fali ay yani wa walama tacadara calayhi alkhuruuju ila salaad qaala muruu aba bakrin falyusali binnaas saaseri ay mada facalat ansaaru ansaar may fali lama samicat marki deerde bistidaadi mara lirasuul sala allahu alayhi wasalam marki deerdi may fali walama tacadar yani waki walama istada maraduhu yani waki taas wa ay falama samicat ansaaru bistidaadi maradihi ijtamacuu fi lmasjid bisaaitia ka aruurena kulumen wa hal kharaja arasuul alayhi salaatu wasalam ilayhim ila lansaar indahi nacam fakharaja alayhim arasuul sala allahu alayhi wasalam macsuub rasi ykudbu birijlay mutakiyan cala caliyin walfadli walcabaas amamah walcabaas amamahum wafat rasuli sala allahu alayh wasalam ilahay rasul shay oofsashadis tuwafiya nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay yala oofsaday ywma ltniin itniin maalinteed yala oofsaday athalita cashara tumun isada min rabic lawal filim bilmawlod beeraw oo rasuulka bilidhaladaay e tumi lamiya dhalade adino tumi la oofsaday min asanati sanadi tumisdila tumi lama nool sheegay min alxasanati sanadii alaobsada sanadii alxaadiyata cashara tumi koowaad min alhijra hijra tumi korogdi wakana cumruhu cumru nabiyi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki cumrishay may haade wafaatihi wafaati lmustafa sala allahu alayhi wasalam rasuulka obsashadiis maalintii cumrishay may haaday talaata wa sitiina sana liidun isadasana iyo haadi liidi sadiid marki layi liidun iyo taasle liidi sadiidasahaadi faduhisha lmuslimuuna muslimiinta iya la wareeri wacazama may adkaaday wiinaday calayhim cala lmuslimiina faraau firaagu firaagu nabiyna wa faarowawshay fatala cumar bn lkhadaab cumar bin khadaaba siibiday sayfahu sayfa cumara siibiday watawacada huwa cumaran hanjabaaday man yan hanjabaad yaqulu huwa manka kagolaw maata rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheedhamidi lankiyar goorta kagooye wani waqaala cumaru cumar may kagole inama inkalmahane ursila wal ilayhi yani inama arsala allahu tacaala ilahay diray h ilayhi ila ilallahi ilahy intigaan diri kamasadi arsala alla n dira ilaa musa musan ka diri oo kale falabita huwa musa ang nagaaday can gomi gomi musa arbaciina laylan kunagaadi o kale rasuulkana saas oo kale waa nagaba dooneedi wa kana abu bakrin may haaday haa'iban kimagong marki rasuulka ruuxu kubahay kimagong haafid dooa jaray haafidisa jari markas ay doogudon laakin marxiligan kan he magunaay falama jaa abu bakrin marki koy waukbirahu abu bakr an kabray alkabra kabrka lan kabray rasulka damadilaari yadakala abu bakr galay bayta caiشhata caisha gurisharisisidiya gali wakashafa rasul rasulka fede can weji rasuli rasulka wji wakashafa abu bakrin abu bakr fede can weji rasuli rasulka wjisefeedi faqabalahu abu bakr dhongaday hu waja rasul ya dhongaday uma baka abu ooy uma kharaja abu bakrin abu bakr naas dadka korshoy hakabahi waqala abu bakrin mayka golay alaahoyaay man ofal ofki kana huwa man kaada yacbud huwa manka ini caabudaw muxamadan muxamad caabudaw haadi kulay fa ina muxamadan muxamad gadamaaka geeriyoodi heri waman kana lanki hada yacbud huwa manka ini caabudaw allaha tacaala ilahay caabudaw haadina fa ina allaha tacaala ilahay xayun ali nool oo laa yamuutu huwa lan geeriyoodan uma tala huwa abubakar aki gawlaw gawlalahi tacaala aki inaka nabilahi muxamadow mayitun kii dhimado doon yato wainahum yoona mayituna yoona dadka dhimado doonan waa وaqوlh وtala qوlh qول الlahi taala ilahi golshi aki wamaa محamd نabiy muxamed محaمed maan ila rasul akolasir ilayhad rasulka soo kad halad tartay min gabli gabli rasul rasulka hortis aلrusul rasul tarti afain mata huwa محamed hadi geeriyoodo o kutila huwa muxamed lidil in galabtum godoomasana calaa acgaabikum irabyaalkin korshooka godoomasana waman qof ala gofki yanqalib huwa manka godooma calaa cagibey cagibeyma manka lama isirbood kagodoom falan yalura huwa mankaas ma dhibaw allah ala shay an shay makudhibaw a وsayجزi الlah ilahayn anjaazi doonay aلshاakiriin ahaan shukriha anjaazi doon faqala faqala cmar cmar marki ayadan korshay ka akriya mere kaani ano lam atlu n akrin waa lamid hadi aaya ayadan tan n akrin ila laan hada maahin ayad walasilal hadijiya ang malaya mana asilat hadihi asila yani tufiya وtufiya rasul sala الlahu alayه وasalam ilahi rasul la ofsiriy yوma اثنiin islin maalintiya la obsadi athalita cashara tumi sadad min rabic lawal bilang mawlud tumi sadarogdo min asanati sanadi alxaadiyata cashara tumi koowad min alhijra hijradana hijra tumi ko bili wa kana cumru cumru nabiy nabag cumrishay may haadi yawma maalin wafaati wafaati nabiy nabag obsashadiis maalintiya cumrishay may haadi talaatan wasitiin lidun sadi sanatan min sana faduisha lmuslimuna muslimiinti waya wareeren duisha ficil majul mustamalan nagbeewan faduhisha almuslimuuna muslimiintiya wereereen wacaduma may winaday calayhim ala lmuslimiina muslimiinta korsho may winaday faragu firaagu firaagu nabi nago faarugowshay fasal suaal yani fasalla may siibiday cumar bn lkhadaab cumar bin khadaab iya siibidi lamba sudoowaah masalanba cala bin abi alib shumwa yani waa kay isku aamusi ilaahay cilmi lahay lang caalimi ahay ilahay kadartay niya ogaadi bes samaa shumwa iswari abubakarna magonaay cumarna seeftiisba siibidi sunu geesinimadiisa lanka ob geese iyo kahe isla markii seefa siibidi abubakr yani waa kay masalan ba ahay cutmaan bin cafan masun xishood badnaayo shumaasku ari waa fasalla cumar bn lkhadaab cumar bin khadaab iyo siibiday sayfa sayfa cumara siibidi watawacada huwa cumar nhanjabaadi man iyo nhanjabaadi yaqul huwa manka kugola maata rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasuulshe dhimidi lanki era iyo nhanjabaadi guri lankoole efshiya kubiyo rasuulka dhimidi er roo seeftan goorta kagooy waayo وaqal abu وaqala cmar cmar may ka golay inama inkalmahane ursila huwa rasulka wal dira ileyh ilalah ilahi lan diri majula binay inama ursila huwa rasulka wal diray ileyh ilalahi alan diri kama sadi arsala ursi kama sadi arsala ama ursila lan diray ilaa musa musa lan diri oo kale misl kama arsala allahu ilahay silan dira ilaa musa musan ka diri oo kale yaw sun ilahi lan diri wa munaajaatu rabin ban yari rasulka falabisa huwa musa nagaaday an gomi gomi musa muse goomshen kunigadi arbaciin afartunga kunigadi laylatan min layla afartunga minsian kunigadi oo kale rasuulkana susuna landiray koi doone nagadu dooneer madiman rasuulka lankisimidi aroon goobta kagooye wa kana abu bakrin abubakar may haaday markaas xiligaasoo rasuulka ruux kubahaay gaa'iban kimakunyahaadi xaafidoos joojidoos kudhabiya kumagunaay falama jaa huwa abubakar marki koye wa ukbira huwa abubakar lan kabray alkhabara ay mawta nabi nabag dhimishis kabrisa lan sheegi ya dakala abubakrin galay bayta caisaa ds gurise galay wakashafa hu abubakr feedi can wajhi rasuuli sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsa wajise ya feeday faqabala abubakrin abubakr dhongoday hu wajha rasuuli rasuulka wajise dhongoday lanka saalaxda wajise oo dhimada wajise la dhongodosano aha uma baka kama facala nabiy nabag sidi fali oo kale cuhmaan oo madcuun sidi sameeyay oo kale wajise dhongodaay oo kale uma baka abubakrin abubakr reed markaasa ini rasuulka dhimadi aragay ya ooy uma kharaja abu bakrin abay ala naas dadkaak bay ogaal abu bakrin eray alaahoyaay man kof al ofki kan ahaaday yacbud hua manka caabudaw haadi muxamadan nabiyllahi muxamed caabudaw haadi e lang caabudaay maabijarna lakin lanki naba muxamed caabudaay fa ina muxamed hadi lan saasa jaro fa ina muxamadan kadmaatari muxamed geeriyoodi ahadi goflaadiriyahay guandhimadi waman kof al ofki kana hua man kaaday yacbud hua manka caabudaw allaha tacala ilahi caabudaw haadina fa ina allaha tacala ilahi xayun alihi nool waay laa yamuutu hua alan dhimadaan gulisheebaakahada ilaahay a وayبقى وجه رaبika ذوالجلال والكرام ثuma tla huوa abu bakr akri gowlahu gowl الlahi tacaala ilahay gol sheeye akri inaka ada نaب لlahi محaمed o maytun ki dhimado dooniya ate وainahm in الناasa dadkan iyo maytuna kun dhimado doonan waayo lan kastaba nafto midlay kubaha doonto waayo kalku ilahay basaasaray maytun dhimado doonto bal eray dhimisidi hata koyteedi وagowlahu وatala uma tla abu bakrin akri gowlahu gowl الlahi taعala ilahay gol sheye akri وama محamd نabi lahi محamed mahan ila rasul rasul iladirsa ilayhad rasulka soo kad tabtay i fi rasul rasulka fis arusul rusul badan tabti rusul badan isgorayba tabti rusulna saas oo kale afa in maata huwa محamed hadii geeriyood o gutila huwa محamed in galabtum godooma saana calaa acgaabikum iribyaalkian godooma sana hada he wamayan galiblanki godoomo calaa aibey aibeyma manki lama isirbood godoomo oo gaalnima nagado falan yadura huwa mankaas allaha ilahay shay shay makudhiba wa muslay dhibnasjeysdi naftis dhibima ilahay walma kudhiba lanki gaalnimo naga wasayaji llahu ilahay anjaazii doona shaakiriin ahaan shukriyaha anjaazii doon faqala cumaru cumar may kagolay kaani ano lam atlu ana nang akrinaadi ilaya aidan tan yani waa kaanong akrin waa lamid er waladilailadiji oo kalen malay asila mata tuwafiya rasul rasul amela obsaday sala allahu alayhi wasalam tuwafiya rasul sala allahu alayhi wasalam ywma الاثنين الثالث cشر min ربيع الاول min السنة الحاadية cشر min الهiجرة kam kana cmr cmr cmr النaبي naba cmrisha megaadi yوma وafati وafati النaبي sala الlahu عaليه وasaلam وakana cmr yوma وafati ثaلaثa وaسiتiina lidun iyo sadiya cmrisha jari rasulka sala الlahu عaليه وasalam ayna kana cmar cmar intihaadi i yani حيina وafati rasul rasulka marki la obsada intihaadi وakana yani waki masalan bab وakana ayna kana abu bakrin abu bakr intihaadi yani xiina wafaati rasuul rasuulka waftashadiis inkay haadi waay wakana abu bakrin abu bakr may haadi aaiban kimagun yahaadi maada facala abu bakrin may fali bacda dalika yani bacda dalika may falayhin wakana abu bakrin falama jaa waukbira alkabr dakala bayta aishat wakashafa can wajhi rasuul faqabalahu uma baka maada qala cumar cumar may ka goli bacda dalika may ka goli faqala cumar kaanii lam atlu hadi laaya sa ka goli dafnu dafnu rasuli alayhi الsalaatu wasalam ilahay rasulsha duugowshay makata rasuul rasuulka nagaadi sala allahu alayhi wasalam fi beyti bayt rasuul rasuulka gurisha iya nagaadi yawma lithniin ithniin maalinti iya nagaadi walaylata thulatha tilaado layladeed iya nagaadi wa yawma yawma thulatha tilaado maalinteed iya nagaadi walaylata alarbica arbaa layladi iya nagaadi xata intaha lmuslimuuna muslimiinta intinka yolowan min igamati khalifatin khalifa ogowshay calayhim cala lmuslimiin ogaayaan inti muslimiinta lanka doorbaayan rasuulka mal duugni waayo oo saxaabta may kamashguulena khaliifnimadi madaxnimada dhib badanta khaliifnimadi ya kamashguulen ay khaliifa nagde muslimiinta fauluma fayle ay muslimiinta khaliif rasulka baadisha nagde taasa kamashguulen makasa nabiyu sala allahu alayhi wasalam fi beyti bayt nabiy nagaadi yawma lsniin isniin maalinteedi iwa laylata thulatha tilaada layladi iwa yawma yawma thulatha tilaada maalinteed iwa laylat alarbaca waka arbaa layladeed intaasa nagaadi xata intaha lmuslimuna muslimiinta inti inkuyolo wan min ilaamati khalifatin kalif oogdowsho inkuyolo wan caleyhim ala lmuslimiin muslimiinta kolsho khalifa is oogaayan marki khaliifkii la doorday abubakar la doorday khilaafa dhiyay khaliif ma ereena ansaarna ma ereena yani unun khaliif uni khaliif nagdaan muhaajiriinna ma ereena uni khaliif nagdaan marki da may aranti laka gebgabaay lanki oo rasuulka muhaajiriyaay is yani khaliifka maylay nagday muhaajir ay ankaarisin orta dintan gargaarasn gargaartigi madasa besigiya marki geb laabti gebgabaay abubakar ladoorodi uma bacda dalika marki abubakar khalifa kuali bacdishalay gusila nabiy nabag la dhegay wakufina nabiy nabag la kafani fi halaaثati aswaabin dharyaali sadelka kafani laysa fiha fi halaaث sididi dharlaabi o ngaana gamiso jarn walaa imaamatun amaamadnka jarn uma wadica nabiy nabag ya la deji sala allahu alayhi wasalam cala sariirin sariir korshe lakadeji sariirtaasoo fi beyti beyt nabiy nabag gurisha dhatisaati gurigii iska dhimidi aisha aisha gurika la weydiisatay mela lakadugi rasuulka sala allahu alayhi wasalam asaataa yani waahay masalan doodeena masalan inte lakaduge ler markaasa abubakar meera rasuulka haddi kahor may kudhegay sala allahu alayhi wasalam baytulmaqdi yani waa fi masalan may lakaduge dabliculgargada asaasa may lakadugnaa lakaduge iyo malka dugoy oo layin ye yani abubakar ma rasulka dukor may kudheegay naba madhimad ilaa makaanka kadhimada lail kuduge kudheegay bis inta lakuduge sariirkisa jiisay kadhimadi sala allahu alayhi wasalam sariirta soostiya layla baday firashulkubaadi meel layla baday meel layla kudugi alana sidilay meel kaduginyi masaajidkan hortuba kadheganay sidilay kadheganyi fasala lmuslimuna muslimiinta ye yani waa ki masalan san usari reed marki dembe kusoo nooliba mary ma bayna bayti wa mimbari rawlatn min riyaad ljana gurigay iyo nayo mimbarkay lamdatiyo may haatay beerjin ad haatay rasul sala lahu alayhi wasalam rawlatn beer berjin beer oo min riyaad ljana janad beerosha kumide kalkun sidiya nagad ma bayna bayti ay ma bayna gabriya nagatide gabraga i mimbarka lamdatiyo rawli haati o min riyaad ljana kalkun reetaaso gabraganas yani masalan biritn werila kugalo oo kalo fawladina daton yan bs wal saasan winba mae mimbarka inta yaal intana yani gurigi meelka dugiyin inta laybo saas oo kale tirkan i tirkan mashal jiran fawlad intaas lay bs gobolka gaabn yani hadii lamba xajiyo xajkan baho madiibna basaada masib ilaahay isiyo fawladaas iya katukude lamraka ala katukude len beerjinaadu bal mana dholkusu naftis ba beerjinaadu lili ay yani asal shay meelbushaani dhe misle yani waa ka masalan beerjinaada nagaba doonta dhe ada kulley rasuulka saasa sheegay sala allahu alayh wasalam beerjinaada weri mana sawdatun min riyaad ljana ay yani kalkan suriya rasuulka sala allahu alayh wasalam gurigiisuga haylkaduugi marki sariisila saariya kalkan misaahidkansilahagili janaazo malka tukune lama meelenka seeday fasala lmuslimuuna muslimiinti tukuden aleyhi ala rasuuli rasuulka sheeka tukuden furaada hal in gele bilaa imaamin imaam la-aan iya tukuden arijaal fasalla rijaal nagilkiya galen katukude uma nisa bilaama galen hakatukuden uma sibyaan awlaado saabtan yon hakatukuden a nam janaazadi mila gale hakatukde nagilka lama galahan sidi galahan hakatukudaan oo intilaqaadi masaajidka ilaqaa geliye jamaaca ahan janaazo leerimal wel meeli laylanglaargo an galaa katukude ilamay wa khaliifi ogta hata laybla doorday abubakar la doorday kalkun yani lama meeli lan galaa meeli la katukudaay a uma dufina anabiyu nabiga la duugiy sala allahu alayhi wasalam fi xujrati aishata aisha bawladiya lakaduugiy waay bawladi aisha oo sariirta gadhamadi meelle gabrolangodi meelle lakaduugi ti aisha raati manaha ma dheegneerti ilaa kawaawila hamiinka dheegan hamiin sama hamiinga laduugi manaha kalkun kawaawog balilka isdhawshayla dheegan yarti rasuulka marki la duugay uma dufina anabiyu nabiga iya la duugiy fi xujrati aishata aisha kolshawa lakaduugi warafica gabru gabru nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha gabrisha yalakorweeli an larli dhulkashalakorweeli qadra shibrin taakado gadarsa yalakorweeli sada gabriyaalka arada manaa ara kale malka daraw aradi qatilaybs yalaylka firashe warusha gabru gabru nabiy nabo gabrisha yala rusheeyey bilmaay biyolakaba fardi saasala wala dabsal walaa ilay gabro korshay biyolakaba fardiy tafaaul manaa ilahay gabrishay saas ungabooji oo kale litafauley وakad turika النabiy عalayhi الsalaatu وasalam ilahi rasulsheeyal kutabi وakad taraka النabiy nabaga kutabi sala الlahu عalyhi wasalam lilmuslimiina muslimiinta lahadion kutabay shay-eyni lamwalhadan kutabi shay-eynkaas oo laa yalurun dhibaanhum muslimiinta shayun shayin dhibaan maadaamu antiba daaimayin mustamsikiina ku haysidaan daaimayin bihima bishayeyni a lamadaas walhaad antiba muslimiinta haysidaan dhib inkakooyan yan kutabi dhaalgal eh kitaab allahi ilahay kitaabshen kutabi aladi kitaabkaasoo oo laa yati nkooyan i kitaabkaas o albail bail min bayn yaday hortisa shay bailan kooyaan walaa min kalfi kalfi lkitaab kitaabkadaal shay bailan kakooyan iwa xadiis arasuuli sal allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki xadiiskayen kutabi aladi xadiiskaas oo bayana allahu ilahay cadeeyey adiin adiin cadeey wawadaxa huwa ala cadeeyey mabasid alqur'aan qur'aanka maqsuudiyaalsha cadeey qur'aanki alkariim wanaagsanaay وaqad taraka النabiy عalayhi salaatu وasalam ilahi rasulka iya kutabi lilmuslimiina muslimiinta yan kutabay shayen ilamala ku tabi laa yadurun dhibaan hum muslimiinta shayun shayin dhibaan daamu unti daaimayin mustamsikiina ku haysadan daaimayin bima bishayayni daaimayin bima bishayayni ba haysadan lamadaas ka inti haysadanba walban dhibaan lamada shay mey kitaab allaahi ilahay kitaab shay waay ilahay kitaab shay kitaabka kariimka yan kutabi bahalgal eh aladi kitaabkaas oo laa yati inkooyana hi kitaabkaas albadil badil in inkooyana min bayn yaday yaday kitaab kitaabka otisishe badilan kukooyi kor lanzuli koro kitaabkaas badilan kooyi kor ang walaa min kalbi kalbil kitaab kitaabka gadaaltayna badilan kukooyan waay iwa xadiis arasuul an kutabi taraka sheegeyna kutabay kitaab allahi kutabi iwa xadiis arasuuli rasuulka xadiisa kutabi sala allahu alay wasalam aladi xadiiskaas oo bayana allahu tacaala ilahay cadeeyey aladi xadiidkaas oo bayana nabiy wa aladi xadiidkaas oo bayana nabiyu sala allahu alay wasalam nabiga cadeeyey addiina diinka ka cadeey wawalaxa huwa rasuulka cadeeyey maqaasid alqur'aani qur'aanka maqsuudiyaal shay cadeey quraanki alkarim i wanaagsanaay maanaa axaadiista may fasiringayina kitaab allahi fasiringayin walal wali oo aayadalanglajeeda rasuulka xadiisay ka cadeey sala allahu alayhi wasalam asilatun hadihi asila kan makasa rasul sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsa meganagaada fi beyti bayt nabiy makasa rasul sala lahu alayh wasalam fi beyti ywma litnain walailat alarbica wasulasa wa ywmahu walailat alarbica kam j kam juhiza yani wa kam juhiza kayta sadeeba juhiza lan diyaarin uma juhiza lan diyaari rasulka dafagiliyoshay uma gusila nabiy waldhigay wakufina fi salaasati afwaab kayfa suliya sa lan tukdi aleyh ala rasuli lan tukdi yani wa uma hay wadica cala sariirihi fasala lmuslimuuna aleyh firada bigayri imaamin arijaal uma nisa uma sibyan maada taraka nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi mayn kutabi lilmuslimiina muslimiinta mayn kutabi bacda mawti mawti rasul sala lahu alay wasalam waqad taraka nabiyu alayhi salaatu wasalam lilmuslimiin shayayni laa yadurhm shay maadamu mustamsikina bihima hahay lahuma jcalna min almutamaskikiin bikitaabihi wasunatihi sala lahu alayh wasalam mada taraka yani ma danika lamadaas maayn ashaeyn lamadaas shaymayn kitaab llahi kitaab llahi yani wa xadiis rasul sala allahu alayh wasalam khulaasatu sanati sanadii alxaadiyata cashara sanadii tumi koowaad warshe kooban hada maxaluhu fi sanati alxaadiyata cashara sanadki tumi koowaad min alhijra jahaza rasulu sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsi diyaari jeishan ciidan ya diyaari jeiskaas oo multabisan dheehen biriyaasati usamati ibni zayd usamat bnu zayd usamat bnu zayd raisnimadiska dhahen waamara anabiyu nabag amri sala allahu alayhi wasalam ho usaamiya amray bisafari safar ilaa ubna magaaladi ubno leerahay shamki alilin safar iyo yani wa kay mahay watamarala nabiyu watumurila watumurila nabiyu nabaga lamarkadi fi beyti aisha aisha gurisheelka markadi wa watumurila nabiyu nabaga lamarkadi fi beyti aisha aisha gurisheelka markadi kale majulun binaylewa watamarala nabiyu nabaga ye watumurila nabiyu nabaga lakamarkadi fi beyti aisha lakamarkadi falama istada maradu maradu nabiy nabag jilidiis marki darsatiye amar nabiy nabo ma amray an yusaliya ini tukisiyo abubakrin abubakar tukisiyo binaas dadka tukisiyo waijtamacat ilansaaru ansaar reer madine oo rasuulka dadka dhawaay diinta dacwada saldhigan waali eh ya nigaadeen ya kulumeen fi lmasjid ya kulumeen fakharaja rasuul alayhim asalaatu wasalaam ilahi rasul shebah wakadaba huwa rasuulka khudbaafiyay fihim dhahdi on khudba fi aakhira khudbatin khudbatin damboyti khudbadaas oo law sugnaati khudba akriyawtin damboyti an khudba akri uma laxiga rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sheye halaalay birabi rabi rasul rasulka rabi shee halaali fi ywm اlitnain itnin maalinki ahalisa cashara tumisada min rabic awal bilmawlud tumisadilol وabaqya النabiy nabaga baagaadi fi beyti beyt النabiy naba gurishe ka baagaadi ilaa laylat اarbica arba layladi ilaalkuder uma gusila النabiy nabaga la dhigi wakufina النabiy naba la kafani fi halaaثati aswaabin soobyala sade laka kafani wasala muslimuna musliminta tukadeen aleyh ala rasuli rasulka orsheeka tukadeen wadufin anabiy nabaga la dugay fi bayti caisaa aisha gudisheela ka duugi sala allahu alayhi wasalam khatimatn hadihi khatimatn ti o wal dhimeystirti waay wawlaadhu awlaad nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshi awlaadis abnauhu abnaa nabiy nabag koreyti sala allahu alayhi wasalam talaatatu siduhay kulhm talaatad kulisho maatuu geeriyoodeen qabla wafaati wafaati mustafa sala allahu alayhi wasalam rasuulka oftashidis horteed iya dhimren sadid bua hum halaatad awlaad ee usa rasuulka dhalinay bua algasimu gasim wa alan wiishay gasim ya welig huwa gasim yala dhali gabla nubuwati nabanimada hortiy inti naba laguwaan rasuulka yala dhali caasha huwa gaasim noololay sanatayn ya noololay wa ibrahim ibrahim a welig huwa ibraahim wa dhali fi sanati hani thaminati sinatisineeda min alhijra yala dhali caasha huwa ibraahim noololay sabciina yawman todobaatan yom ya noololay oo lama biloodi toman ber iyo nooladi wa cabdullaahi cabdullaahi waay welida huwa cabdullaahi wal dhali gabla nubuwati nabanimad horti la dhali wamata huwa cabdullaahi dimadi sagiiran halihi sadiidas kuriya awlaadisaya migil eh wa banaatu banaatu nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka gibrosheni arbacun afar waay wahuna arbacad mayb wa zaynabu waay wakad adraka hiya zaynabaha deertay alislaam hadeersid wa aslamad islaamti wa rugiyat rugiy waay wa umu kalkumin waay wa faadimatu waay وakulhna kul banaati gibrogun kuliso mutna geeriyoodin gablahu gabla nabi nabag hortisa geeriyoodin ilaa fatimata fatima maahin fainaha ina fatimata fatima radialahu fatimatu zahra caashat noolati bacda bacda nabiya noolati sitata ashhurin lix bilood iya kudamboyti hay abnaahu abnaa nabiy naba kuriti sala lahu alayhi wasalam talaatatu sadua kulhm kulu talaata sidid kuliso maatu geeriyoodin gabla wafaati wafaati nabiy nabada oofta sidii sorteed iya geeriyoodeen sadid kuri wahum talaata maybo algaasin o gaasin wa huwa gaasin awalu waladin unokin horeey wulida nabiy naba landala lahu wulida lahu linabiy landala qabla lbicta hadiyo horteed inti rasuulka naba lankawaana unokin horeey landala yahay yani saas darteed walan kun yeelanaylarija rasuulka nidis abalgaasimi ya abalgaasimi tilaran abalgaasimi gaasim aabiiso gaasim awshe yeelaraay kunidis wa kunimaylarey alanwiinka iyo latinka magadare abu kada abu fulan oo kale a carabta nunba sidaas yani waki masalan bunma yani soma ajamta nungma kasaaso lagablay ajamta may kasaasay lagabolera koofurna naamiyasi koofurlay kasaas laakin kuniyas carabtaan badan abu fulanin abu kada lilay mana abu xabs abu kada lilay mana abulfadli kadaas wahum algasim gasim wa weli dahuwa gasima la dhali qabla nubuwati nabanimada horteed wacasha nabiy nabag wacasha huwa gaasi nooladi sanatayn ilama sin iyo nooladi gaasi geeriyood uso onug yari wa ibrahimu wuli ibrahimu ibrahimna ibrahim famin mariyat lgabdiyati lerayo a wulida huwa ibrahim wal dhalisun ibnu nabiy eh fi sanati thaminati sanati siyadad min alhijra ila dhali wacasha huwa ibrahim nooladi sabciina todobaatan yoma mi yoma berilay nooladi si rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam arika ibrahime nuugsankis may lanka dhimaystira jinada lanka dhimaystiraar sala allahu alayhi wasalam wa cabdullaahi cabdullaahina wulidahu cabdullaahi sun waldhali wa yulaqabu may lanka koofriyay cabdullaahi biayibi wadaahir aayib daahir iya lanka koofriya biayibi ki diibkahay adaahiri daahirkahay wulida qabla nubuwati nabanimad hortiya sun cabdullaahi la dhalin wamaata geeriyoodi sagiiran hal wamaata huwa cabdullaahiya geeriyoodi sagiiran hal وبناaت بناaت النaبي sala الlahu عlaه وasalam ilahi rasulsi gibroshi arbacun afar wa wahuna arbacadu mayb wa zaynab wala langmarisi bilaantay wiinay gaasin wala hora langmarisi yahay kurita usan wiinay wahuna arbacadu mayb wa zaynabu zaynabu wa wahiya kubra banaati lmustafa sala الlahu عalayه وasalam ilahi rasulsi gibroshsin wiinaysi wakad udri wakad adrakat hiya zaynaba helele alislaam islaamka deertay waaslamat hiya zaynaba islaamti warugiyatu rugiy waytan lamaad wa umu kalsoomin umu kalsoom waay wa faadimatu faadimo waay watulaqabu faadimo maylinka koofriya bilbatuli batul albatulti gotay daacad ilahin goti lianaha faadima afdalu nisaai zamaniha zamani faadima faadimo zaminshe oo bilaanti roogentin fal badnayti waay sharafan min sharafin heki sharafka awshe naba dhali iwa dinan min dini heki dhagan kaba dhagan shana saasa saa iyon faylahayt hadana sharafsan awshaba rasuullahi sala allahu alayhi wasalam wakuluna kululbanaati gibroogin afarta eh mutna geeriyoodin qablahu qabla nabiy nabag hortiisa geeriyoodin ilaa faatimata faatima maahayn fa inaha ina faatimata faatima caashadiya faatima noolatay bacdahu bacda nabiy nabag bacdisha iya noolatay sitata casha ashurin lix bilood iya noolatay waay kolkan kuritiyo gibroon simiskiigana waljamciye maylka jamciye gazarufa u aaxi yalka jamciye gazahufa i yalka jamya mana dhaafka may gua gaasimu zaadana zaynabo gaza ro faadana rogiyo fa faado faadimu gaza hufa o sana manaha may buaha yani waa masalan umu kalsom ca ceenkana cabdullaahi itana ibrahim waay gaza hufa u ca saasalka jamya mana sidioniskiigan olaado mana gaza hufa saasakajamiye saas man asilatun hadi tan asilatun ti suaale wa kan meega cadadu abnaai abnaai nabi nabaga kuritis cadadiyo meegahati sala allahu alayhi wasalam halaasatun man ay hum halaatadayn algasimo wa ibrahimu wa cabdullaahi kam cadadu banaati banaati nabiy sala allahu alayhi wasalam rasulka brosa tiridi meegahati cadadu banaatihi arbac ahi man huna ayayin zaynabo warubiyato waumakalsom wafatimatu wa radia allahu taala canhum azwaaju azwaaj nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka xaasaskay zawjiyaalshay hada maxaluha azwaaju azwaaj nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka zawjiyaalshay ixdaa casharata tumi kowa imraatan min imraatin tumi ko zawjiya rasuulka guursigi sittun li oo tumi ko kas kumida min qurayshin qurayshasheeku ahaaden وarبc afarna min carabiyaat carabi kulang nisbeeyo caraba haayen afarna carabta kale manaa quraysin hayn quraysh naftiya barabata lakin carabta kale وawaaxidat halinto zawjiyaalki kumida min bani israail reer banu israail yahuudiya ku ahaati wa alqurashiyaat haan quraysa lang nisbeey rasuulka zawjiyaalki huna qurashiyaatka mayb wa wa bintu kuwaylid yan horeysay wan khadijatu bintu kuwaylidin wa walam yataزawaج الnabiy nabo maguursan غayraha غayra khadija khadija keyrta maguursan ilaa bacda wafati wafati khadija khadija marki la hobsaday bacdisha maahin marki khadija dhimati bacdisha le rasul bilaamay guursaday ma inti khadija noolaysa bilaamay kala bala guursan waay may wali khadija wali wanaag an samayti rasuulka walogi sala allahu alay wasalam bilaam ya codsa naftiya waa codsati bilaamay maalgabeen ay sharaf leho mureysa edanka laandeersan yahayti saase taa hantidii iyo nafti rasuulka weydiisati markoo ijaaratay meelan daltasi hooba safarki kukoy yalay bilaamato darsatay saaxiibadii eto rasulka faday inkasela muhamada faday sidee ka guursadi oob guursadi haddana naftiya i maalka dhong an hiboyti maalka dhong usi garanta kusaartay wa ahi haddana tankel may bu ahaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam awlaadis oo todobada eh ibrahim maahin liti kaleba khadiijo bese dhali maanaanta kal walman dhalmin rasuulka sala allahu alayhi wasalam kolkan reed eeda anjelahay rasuulka wal kala guursan haddana marka haddana naba lakaweelay dacwada laakafedi sankaxasalaayo inagadaayo zamiluni zamiluni lahayahayti mana iduduuba duuba oo marki dam hasaliyaasay waahi yani lang adalanfayle yani marta hariiriya qaraaba hariiriya ata ilaahay makahadlaaya garabka makubaa guraasay hasaliyaasi hayti mana hadan hadi dhibaato lanjeso gurayso kureeba jarti lanjaraf lewa haytiye oo la texgeliya oo gadilo gadariya rasuulka ob ku kureeba jarti marki dhimat iyo na adeertay oo abu dalib dhimadi la rasuulka camal xusni limbiyaai hayd dhibka markaas ek bilawdi kalkun zawjaat nabiy maybo khadijatu bintu kuwaylidin waay walam yatazawaj nabiy maguursun ayra ayra khadija ilaa bacda wafaati wafaati khadija khadija oofsado keen bacdishima wa cishatu haytan lama bintu abi bakrin aish bintu abi bakr waay wa xabsatu bintu cumar waay xabsa bintu cumar wa umu xabibata umu xabiba bintu abi sufyaan abi sufyaan lankileraaye abi sufyaan bin xarb bila yani aritis umu xabib lerawa wa umu salamata umu salama magasha may lere hindun wa bintu abi umayata hindu bintu abi umaya magasha lere wa sawdatu sawdatu bintu zamca waay han afartaasa quraysh eh afartaas qurayshan daladen ay rasuulka garaabadiisu walcarabiyaatu han kale carabta kale en ani laakin carabta kale ana huna carabiyaadka waa wa zaynabu bintu jaxsin maanaa quraysho marka liley quraysh carabta lay kumid arta laakin dadka carabta hankalaan dheersano oo quraysha wa oo rasuulka nakudha laakudhabi wlcarabiyaatu han carabiyaadka arabto kale maywahuna carabiyaadka kale bilaanto kale arabta zaynab bintu jacshin wa waana khalatn may dhalay yani rasuulka sala lahu alayه wasalam inaadis min camati nabiya ku ahaatay safiya iya dhali wamaymuna bint lxaris maymuna bint lxaris waay ay cabdullahi bin cabas ahyartis wazaynab bint khusayma zaynab bint khusayma waay wajuwayriyatu bint lxaris waay reer banulmustalib tindhaladaasiyo oo markiya la guursaday dadkiise lahurooyeeyay ladhiyaay bilaamay oo kale omsh nasiibay oky oo kale malargaw leedahay walati ti walati taas oo walati oo min bani israaila ku ahaatin hiya latidas maybua safiyatu bintu xuyay wa xuyay bin akdab yani sayidu bani nadir yahuudi banu nadir eraisiisiya dhalay wamaata nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha geeriyoodi minhuna wamaata may geeriyooday de minhuna min azwaaji nabiy halku ahaaden cindaw ind nabiy soo nool kusoo nool may kahormaray geeriyooday isnatani lama zawj lamaya ku rasuulka zawji halfeen wahumaa lamadu may goob khadijatu bintu kuwaylidin waay wa zaynabu bintu khuzayma zaynab bintu khuzayma waay lama zaynab aragayte zaynab bintu jaxshin gadaalsheed lamati laakin zaynab bintu khuzayma um lmasaakin masaakinta aadiyo horumarti maanaa um lmasaakin ya leerahay masaakintaan unjelaysay dhagaalayaasi saas daraadiye masaakinta aadiyo leerahay watuwafiya yani waa kay wal oofsadi watuwafiya nabiy nabaga la oofsadi can tisci lbaaqiyaati sagaalka kale hahirin ya laka oofsadi wa sagaalka kale hahirin rasuulka yani marki dhimadi bacdishoo dhimadeen wa wasaraariyuhu saraariyu nabiy nabaga bilaamyaalki kusuryaysadi arbacun afar wa saraari may leray odoomay oo adalata oo red yani waa kay masalan nikaaxinin fadaane isticmaalaso lere suruy suri lere kusurya sidaas wasaraariy saraariy nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki suriyaalshay arbacun afar waay wahuna arbacada may buwaaha mariyat lqidiya mariyat lqidiya waay famin fa ibrahim famin mariyat lqidiyati laraay oo ibrahim andalay warayxaanatu bilamayto kale rayxaano leray alguradiyatu reer banugureed yahuda dan dhalatay reer banugureed ku ahaati wawaaxidatun halintono wahabad may hiboytay ha waaxidada lawli nabiyin hiboytay zaynab bintu jaxshiyan hiboyti so suridi kale suridi kale yan sadahaad taasan hiboyti zaynab zawjadiisan hiboyti waraabicatu tan afaraas asaaba nabiy nabag asiibi ha raabicada fi bacli sabyi gafaal baclishaa ka asiibi afartaas bilaamood iyo suriinaayan odooman eh islahay afartaasa garan asilatun hadi asila kam cadadu azwaaji azwaaj nabiy sala allahu alayh wasalam ilahi rasul shay zawjiyaal toameeghaati yani ixdaa azwaajhu sala allahu alayhi wasalam ixdaa casharata tumun iyo ko imraata min imraa iyo haadi man alqurayshiyaatu quraysh meegahaaden yani wa kay sittun min qurayshin waman man waman alcarabiyaatu carabiyaadkana meegahaaden wa arbacuna carabiyaatun waman alisraailiyatu israailiintin iyoona meegahaayen waaxidatun wahiya safiya man maata ay geeriyoodi minhuna min alaswaaji zawjaalka halkumid cinda cinda anabiy itnaani wahuma khadijatu wa zaynabu bintu khusayma hum lmasaakin acmaamuhu acmaamu nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka adeeryaalshay i acamaatuhu acamaatu nabiy nabada yani iniyaalshay oo abooshay olaadis waay tiradiyo acmaam acmaam nabiy nabag adeeryaalshay i acamaat acmaat nabiy nabag iniyaalshay abnaau cabdilmudalibi ah kulishu obooshay cabdilmudalib awlaadis eh acmaam acmaam nabiy nabag adeeryaalshay sala allahu alayhi wasalam casharatun tumunkuri waay tumunkuri iyahay adeeryaalshay awshay yani waaki masalan ba laga dhaladeen wacamaatuhu camaatu nabiy nabag iniyaalshayna situn liyahaadin faacmaam acmaam nabi nabag adeeryaalshay hum acnaabto maybwa abu aalibin abu aalib waay wasmuhu abu aalib magaashay cabdumanaafin cabdumanaaf aleraay wa fi siirat ibni hishaam ibnu hishaam siiradiis may kasugnaatay wa siirat alxalbiya siirado yan siirat alxalbiya leraw kitaabadan oo siirada kitaabada uginena kugaabi a khilaafunga kasugnaadi fi asmaai acmaami acmaami nabiy nabag adeeryaalshay magayaalsho i wacdadum iyo khilaafka sugnaadi faacmaamu acmaam nabiy hum acmaam nabiy maybwa abu aalibin wa shaqibu abihi cabdillah cabdilkaraayo aw shay adeer shay oo aad iyo awka lahaay abu aalib wazubayru oo marki oo ah, obooshay rasuulka sala allahu alayh wasalam awshi cabdullahi marki dhegadi rasuulka may kafaalgaadi jadduhu cabdulmuطalibi maay obooshay cabdulmuطalib abu cabdulmualib hadina marki dhimadi rasuulka may kafaalgaaday camuhu abu aalibin kalku abu aalibkaas yani amdardaarmi obooga amdardaarmi ariki kin oo cabdullaahi hay arishay muhamade ada kafaalgaad aadi awka iskahayn abu aalib iyo cabdullaahi rasuulka awshay ay aadi aw iskahayn faacmaam acmaam nabiy nabag adeeryaalshay hum acmaamta maybu abu aalibin waay oo magaashin cabdishamterni cabdimanaaf cabdimanaaf erni cabdimanaaf والزbayr زbayr way mana abu طalib بن cabdالمطلب والزbayr بن cabdالمطلب way وhmزة بن cabdالمطلب way والمqawم بن cabdالمطلب way وabulfll alcabاs بن cabdالمطلب way وdrar بن cabdالمطلب way والxاris cubaydاللahi بن xاris lra والxاris بن cabdالمطلب way وqsm بن cabdالمطلب way وabulahب بن cabdالمطلب way والغaydr بن cabdالمطلب way ntum leryaalsh hoboshe dhali kuli cabdulmudalib dhali kolkan afartan yani wa kay subaninshal sheega doone waan wala islaamka deri wali kale jahilnimo ka dhimadi wacamatu camatu nabiyi alcabaas aku rasuuli sala allahu alayhi wasalam cabaas ini kala bilan firi rasuulka adeersay ahay min aralaaci watufiya wal oofsadi yani wa masalan ba cabaas may la oofsaday fi yani wa kay huwa cabaasa la oofsadi في cabdi cثmaan fi zamn fi cahdi da fi cahdi cثmaan cثmaan zaminsheya noobsad cثmaan min afan wabtigi khaliifka ahay wa cumru cabaas rasuulka adeershay cumrishayna thamaanin wa thamanuna sana siyeesun isiyeedkani jar yani iya loobsadi waa alcabaasaas wadiraaron walxaaris wa abulahbin abulahab magaashesun wa abulahabin waay abulahab ismuhu magaashay wasmuhu cabdlcuza liraay abulahabin yani lahab lahab hulaac waayo naaro abulahabin yaleri hulaac marki dambena hulaacya galay naarta galay seslaa naaran kan ilaah eliyo mana tasu kan un dhibi jara edershehawaansaasatan ha yani saaso wacamaatu acamaatu nabiy nabag ederyaal shay yaalshay shay huna camaatu acamaatu nabiy maybuwa safiyatu safiy waay safiyatu bintu cabdilmualib wacaatikatu bintu cabdilmualib walbayla bintu cabdilmualib wabaratu bintu cabdilmualib وmaymt بint cabdالمطلب ay وarwa بint cabdالمطلب intaas ahayn yon inyaalshay sal الlahu aليه وsلم umayma yaqobday yani tawamat tawamat walid الrasul sal الlahu عalيه وasaلaم umaymada may haytay lilya tawamat walid الrasul sal الlahu عalيه وasaلaم ilahi rasul shay walidti cabdالlahi iya mintaano lahayti lili tawama mintaano a so amartu waalidi rasuul sala allahu alay wasalam ilahay rasuulshay waalidkay oo cabdullaahi e yamintaano lahayti umaymad ay kanat macahu fi badnin waaxid wa kanat iya umaymahaati macahu maca rasuuli rasuulka macashay lahaati fi badnin waaxid walool har jaran waay asla dhalden mana cabdullaahi iyo umayme si dhalden imtaaniha kolkan untun edeer eh untun ina eh walam yuslim untun kolkun yani waa kay lankin leeraw cabdulmudalib rasuulka edeer hore a taarikhti kitaabe kalkusheekoyaan cabdulmualib obooga eh markii onaya usukooy cabdulmualib asalshinay kakooy arni aadis may haytay reer ansaar reer madini hayt reer banu najaar ya hayt kolku yani waakay masala miilaha kadhaladi obooshay cabdulmudalib awshay hashim e eh, iyo safaran bay horen an sheegni shaamishe safaranka bay lang oday aho eh, makalakagimoya ahay ahlubeedka e eh, kabacd hoobo seeday madine mari jidki sham ila madine kayaale madine mari bilaamay doomilaka guurtigi reer ansaare isla marki oro soobku bahi lan safare lehay horan usugudigi lan obay o safare lehay isla marki ba orooski may kagaaday ha cabdulmudaliba ololadiya gali bis hashim hanagan horan or ungeriyoodi oday oo rasuulka oboshahay sala allahu alay wasalam yani kolkan oob hanagan aliti kolkan urowsi onoga dhali onogi kolkan dadshon may jiraano reer maku bes unugi winadi koridi unugi oo baarbaaray saaseye iyo may dheegey mualib oo hashim ladaladi mualib oo hashim ladaladi may dheegey ariki king hashim haay kurikoo landalay elasrooga dheegi safaran day koy hawadi kalku unugi hawadi ti hawadaaye kalku maki makeela galaay odoonga waktigaas lasodoomaysadaay lanka oo gadaashay saaran leergeena mualib odooshi cabdulmualib saasalanka bi macna shaybat lxamdi iya leraay magaashi kolkan yani sabiyahays kolka marki cabdulmualibki marki kooy mualibki kolkan adeersay magalanagadari cabdulmualib saasangari oo makadi kooy kolkan aawka madaxnimadiisalaki warejelari yani makadiya maamulow nagadi qabiilo kale weerar aka gaadeen aka duulen kolkan yani wakay dadka os yani wakay masalanba obooshay hashim e qaraabo lahaayeen oo reer ban yani iyo qaraabadii kaalmaysaday marki dembi len atidis iyo meelkala jaran fermadinin gaylisdi atidise unkoya marki may dhaaraday merayn ho oh, ilaahey kumunkuri oo oh, garabka hesurumaayan idifaacayan an ethiob koyo kumid ee sooriyaayeen kacba oo oh, asnaamta gooryeeri mana tumunti kuri markin dharan kitumunaad yani kitumi kowaad mas kitumunaadamanagaa cabdullaahi oo eh waalid rasul sala allahu alayhi wasalam eh bes mal goorineed ilaahay foshiya may baka foshiya yani sidii o nabiylaahi ismaaciil ilaahay elankin foshi oo kale usun yani waa kay boqol neef geele lakufoki manaa boqol neef geele boqolki neef geele lakugaadi dasadiya cabdullahigi kafokdi xigmi meelo jarta cabdullahigi len dhabarshe may ka jare rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam is markii aamino hoo oo dhabarkii baa ku wareegay aamino ilmagalayn shebe rasuulka an wareegi bes cabdullaahi lasku dhimidi macnaha saas darteed rasuulka may leraay ibnu zabixeen alere macnaha lamadi la goori onogsho lamada la goori macnaha ficliyan malan goorine laakin goori lan dhiki lamadaba nabi llaahi ismaaciil oo ibnu ibrahim eh goori hata koor yani waa kaysi leraay watan lahu liljabini tan ilahay lay goori dhulka lan dhiki hal gooriyo tili lahay walfudi leen koosimidulgashaanelafurdi haye cabdullaahi awshay rasuulka awshayna saas oo kale lamadaba kaabtirtida ibnu dabiixan saas na ngare walam yuslim ma islaamne min min acmaamihi acmaami nabiy nabag adeeryaalsha islaamka magalna ilaa hamzatu walcabaasu maahin hamsi cabaasla islaamka galen islaamka may hadeeriyo sidan badan horto fi maatuu fi dhimade aktarhum aktarhum maatuu fi lfatra adeeryaalsha inayaalshay sidan fatradiya kadhimiden anti islamba anti jine naagolan kuwami rasulka ahan fatrad kadhimiden may bua zubair muqawin miraar xaaris musham gaydaaq intaasay fi lfatrat iya caatika bayla baratu umayma wa arwa antum yoona fi lfatrati lay dhimiden han islamka deri marki nabolakuwali haderi may layhaayen kalkun cabas hamza abu alib yani waa kay masalanba abulahabin intaas ahay yoomi shalgaas ay islaami kalku walam yuslim min acmaami acmaami nadi ma islaamna ilaa hamzat walcabaasu mahayn abu alib maata fi diini qawmihi si rasuulka eed indifac jar eeda rasuulka ngogolaay nacmad yani indifaacay laakin odayaalki abu jahl say marki inkoyen may ki ogno may ka geeriyoodas maata yani waa kay moto cala diini abiy hadi aakay diintis gaalnimadiya kadhimadeen sidii khaatimiskalaaltiman haye abulahab in waaba fil kufri ba kadhimaday tan soo nooli lanjanjabaaday sa isla naaran laribu lamadaas iya islaamka dirin waana gaalnimo kadhimada inta kal manaha ha islaamin cabaas ha islaami am nabiy sala allahu alay salam hamza waaba sayid shuhadaai bu fi uxud uxud baka shahidi waaba sayid shuhadaai langilaraayi bu walam yuslim min acmaamihi ila hamzat lcabaas wa min camaati camaati nabiy walam yuslim ma islaamne min camaati camaati nabiy nabaga niyaalshay ma islaamne ilaa safiyatu safi maahin umo zubayr bin cawaam wa kulu yani kulu nabiyin xawaariyon wa xawaariyi azubayr lankeraay gibirti dhalaasi waay safiya inaadisa dhalay man aslam yani wa kay saasu ilaa safiya ma wakhtulifa waliskilaafi fi islaami caatikata wa arwa atika inadise rasuulka i arwa inadise lanki o lagshaki yalasi khilaafi wa asilatun hadi asila kam cadadu acmaami acmaami nabiy nabag adeeryaalsi tiradooda meegahaasi acmaamhu sala allahu alayhi wasalam cashara wacamaatihi wacamaatuhu sita man acmaamu adeeryaalsi ayayin acmaamu nabiy sala allahu alayhi wasalam abu alibin wazubeyr wahamza walquwam ila akhirihi man camaatu camaatu nabi nabag inayaalshayna may haadin camaatuhu huna safiya caatika bayla bara humayma wa arwa man aslama min acmaamihi wa min camaati aslama min acmaamihi alcabaas ahay yani wa kay saas wa wahamza wa min camaati wa aslama min camaatihi wala walam yuslim min camaatihi ila safiyatu ahay yani saas way hayatuhu hayat nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka hayadis qaabshay iwa bacdu axwaalihi axwaali nabiy nabag axwaalis bacdo kumid e alayhi salaatu wasalaam ilahi rasuulsha axwaalis wal kumid e rasuulka qaabshay tilmaantisidii hayki khalqi abuurisid maanaa kaana hayatu hayat nabiy nabag i qaabshay iwa bacdo axwaalihi axwaali nabiy nabag axwaalis bacdo kumid e alayhi salaatu wasalaam kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha may aaday axsan الnaasi dadka kan kuwinaag badan halqan min khalqin abuuras kan kuwinaag badan yahaadi abyad alwajhi wajishaykii cadaan la xasan alfami afshaykii wanaagsan yahaadi cadiim alhamati madax shaykii win yahaadi sal salta aljabini wujishay yani waa kay masala ti adagna hoosna wala ku sheegay ti oneo bil bil yani salta aljabini ti yani amlas eh salsal jabini wijishayki on yani amlase ho fitib ay ahaadi aza azaja alxaajibayni uzija uzaja alxaajibayni lamadiis xaajib lamadiis inrib kugaloocinyin yahaadi cadiima aljabhati wijishayki win yahaadi ahdab alashfaari hinribyaalshayki tin badan yahaadi udcaja alcaynayni lamadiis indhoofki lakoolay lamid midoowe yahaadi abjalahuma abjal alcaynayn lamada hindhoodki oo yani waasaaca iyo aqna alanfi sanshayki oo dheer iyo ay murtafic alanfi wa yani waa kay dheer iyo usiila alkhadayni lamadi gabanki lishri iyo kasa lixyati ki gar badan iyo sala allahu alayhi wasalam shakna alkafayni lamadiis ganyaadki ad adigi iyo haadi shakna alkadamayni lamadiis lugaad kuwa ad adigin iyo walam yakun inabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha mahane bidawiili lbaini mahan ko dheero suliya mahan wala lkasiri walaa bilkasiri lmutarajid ko gaabno iskana nagsana mahan wa kana shacru shacru nabiy naba tintis may haatay rajlan tidul-e e wa kana nabiyu xasana sawti soodtay wanaagsan yahaadi yablugu sawtu nabiy naba soodtay may deeray xaysu laa yablugu deerane hu sawt ayri ayr nabiy laba eyrkasootendiranidiraa wa kana laxikuhu laxiku nabiy nabo basol may haaday atabasuma dhoola cadeeya wa kana mashiu mashu nabiy nabo socod may haaday takafuan lagu koron ya haaday kaanamaa yanxadu nabiy nabaga hoobadawba lamid e min sababin irsaa meelisaacirka hadirkadaay oo kal wahay kaanama yanxad nabiy nabaga hoogdaw lamida min sababin min murtaficin nilsarays hakoogdaw landegaandig hakoogdaw oo kal jig jig jigin araay a kana nabiy nabag may haday sala allahu alayhi wasalam ida iltafata nabiy nabag hadis milcsadaw iltafata nabiy nabag milcsadaay bijamiici badani badani nabiy sala allahu alayh wasalam rasul badinkay dhamaantisa milcsadaay maahina yani laa biwaji waji nabiy nabag wejisa ilay mahaan waxda munfaridan haley oo yani ilburub walmanfiri anusudhonga milcsadah o walmilcsado kanat iraaixatu riixo abayibatu carafaatiya sifataw sifata nabi naba tilmaan oo rasuulku soo barfum wain lam yamasa huwa nabag habay taabane diiban diib habay taabane kusoo barfum walba atarag marsan yasku carafaay dididis carafaasi ilaa hataa saxaabto dhaar ku mid eh yani waa kay masalan eran dididis markis hundur didida kubata dididaasa orodani weelka sibadani carabsadani barfunkan darsadani barfunka carab badnay kadidi walam yatasaab nabiy nabag mahamansan wilishay wa walam yatajasha nabiyu nabaga maana dicdur dacmishir dacmishir masubin gabda wilishay kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may haaday axsan annaasi dadka kan wanaag badan yahaday khaldan min khalqin abuurusaheshe abyal alwaji wijishayki cadaanga yahaadi xasan alfami afshayki wanaagsan yahaadi sala allahu alayhi wasalam cadim alhamati alhama arasi waay cadim alhamati ay cadim arasi madishayki wing yahaadi salsal jabini bilimbiliski oo niyo yani sibsib ay yahaati bilimbiliskan ee sibsib yahayti azuja janib xaajibayni lamadi sidoor suu golgolocmin yahaadi sidoor sian golocgolonaayen inta dhata isku darsamaayen cadiim aljabhati wijisay si on bilerin iyo haadi wiji dhumaayne wijisay bilerinaay ahdaf alashfaari hinribyaalsay kuu badayin iyo haadi hinribo haangana kuu badbadayin iyo haadi rasul allahu alayh wasalam ay yani ahdab ahdab adab bimacnaa akar wa ahdab alashfaari hinribyaalsay kuu badbadayin iyo haadi taama lhudbi tintis hudbada lerawti oo taama udcajal caynayn lamadi simdood kuwa oo eedhan mid midooyin yahaad ay shadiida sawaad lcaynayni lamadi simdood midoowantiyo kuu dorm maca sicatihima waasacnimadi lolgal ablajahuma ablaj alcaynayni ay waasicahuma waasica alcaynayn lamadi simdood mishino mahayne waasac yahaadin aqnal amfiki sangaroor dheer yahaadi sangaroor dheer yalahay sala allahu alayhi wasalam aqna alanfi murtafica alanfi sansayki sareeyo sangaroor le yahaadi asiilalkadayn lamadis dhabanki shiban iyahaad dhabameedis eemaki jarnay shibanaayen a katulexyati kigar badan iyahaadi sala allahu alayhi wasalam katulexya yani waa ka katifa katifa yani lexya garseeki win ahaad tin badan iyahaadi katalexyati kigar badan iyahaadi garseekintis badan shafna lkafayni lamadis ganyaakay kalila asaabici ma farnyaashi ad adagin iyahaadi shafna lkafayn lamadis ganyaad kuwa ad adagin iyahaadi walgadamayn saknal gadamayn lama islugaad ku ad yahaade cabla dhiraacayni lakma dhiraacayni lama isgabood ki wiinin yahaade garbooshay mafiina mahayna bal gu waa cabla dhiraacayni ay yani wa kay lakma lakma dhiraacayni lamadis garbood ku wiinin yahaad gaba wiinay rasulka sala allahu alay salam hoogos bani aadam hoogshay yani meelinka kamilsan yahaade raxbal kafayn lamadiis gacmood ki waasac ay haadi lamadiis gacmood waasac iyo haayeen lama gacmood waasac haayeen xiskan wa macnan wa xiskanna waasac yan haayen wa macnanna waasac yan haayen sakaawi galna filsanaayo hibilow galna filsinyi yalarahoob sakaawi hibilow ganyaashay laabanyin oo bakiilayni saasalam kalkun ganyaashay filsanaayen xiskan oo artiiny ahaan ban filsanaayen wa macnanna sakaawi haayo an filsanaayen waasica sadri hebadkay waasacaya haadi walam yakun inabiy nabog mahaana sala allahu alayه wasalam bidawili koo dheer walaa bilkasiri koo gaawan mamaan dhexdhexaad yahay wakana rabcatan melilaraay dhexdhexaad yahay wakana shacruhu shacru nabiy nabag tinkismay haatay rajlan ti oo dul-aya haati ey laa sibdan too onayo yani bis ena mahan walaa jacsan to adr mahaana bal dhexdhexaada hayti dula hayti a tin winaag somashanlasmaaso tin bis eho dabelgaadason mahay tin kakna mahayn wakana nabiy nabag may haadi sala allahu alayh wasalam xasana sawti soodtay ki wanaagsan yahaadi yablugu sawtu sawt nabiy nabag soodtay may deerayay xaysu makaan iyo deeray laa yablugu deeranihu soodkasay sawtu ayri ayri nabiy nabag ayrkay soodtay deeran wakana laxikuhu laxiku nabiy nabag basolkay may haadi adtabasuma dhoola cadeeyo ilko jilow ilka jilow i ahaati walam yakun laxkuhu bildahdaha mahaan gosol irgalad gosolaan bal tabasuma gosolaay loola cadeen bi soo gosolaw ilko lakin maatiyaay ilka maatis wakana mashu wakana lixkuhu tabasumu wamashuhu lhuweynaati leraay socodkiina tartiib ahaay taase ta socodkay jugjug n dareerawna lankinka socod dheera nkasiriyaayen wakana mashu mashu nabiy nabag socodkay may haaday takafuan lagu koron gaado ya haada laga koron gaado mana kaanamaa yanxadu min sababin yultaqa shaacirka rayo cadirki kaanamaa yanxadu nabiy nabaga hoobadawba lamide ah, min sababin min murtaficin mil dalcad e kahoobadawba lamide mil ah. saray dalcad e kahoobada kana nabiy nabag may haaday sala allahu alayh wasalam ida iltafata huwa nabag marki milacsadaw iltafata nabiy milacsaday bijamiici badani badani nabiy nabag badinta dhamaantiisa milacsaday labi waji waji nabi wji naba wjisakamilcsadaan wacda munfaridan halaada shaledi kanat iraaixatu riixa may haatay abayibatu dhibe sifata sifanta nabi nabo tilmaantiisa haati wain lam yamasa nabiy nabag habay taabane diban barfun iwal carafa habay taabane subasku carafaay hataa yani wa kay masalan ahay unug yar hadii usmadishay galantisadanka masax yani wa kay min masi nabiy alku kasaay walku dareemay judra waay yani rasuulka ni masaxyonukun maayo rasuulka taabaday maayo niray hadii jidka usugaado gabal jire mara jiradiyade lanki gadaalsiha mara daremay rasuulka anta maray maayo arafaas arabadon arafaasi mana walam yatajasha lam yani wa lam yata walam yatasaaad nabiy nabag mahamaansano wa mahamaansadik rasuulka sala allahu alayh wasalam walam yatajasha mana dmgurumnamakadinama dacmishirno laba welishay akwab aklaaqhu aklaaq nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka aklaaqdis kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemay haaday akmal annaasi dadka ka dhamaystir badan khalqan min khalqin abuuristayshe waakmalahum akmal annaas dadka ka dhamaystir miyahaadi khuluqan min khuluqin dabeecad iyo wasman min ismin magaal iyo caqlan min aqlin aqlageyshe muxiban kana nabiyu muxibanki jel lilfuqaraai fakirinti jel yahaadi raufanki ngacri saw binaas dadka ngacri sawaas raima king naxariisa bihim binaasi naxariisa ahal laa yaklab nabiy nabag madhirafaan ila liajli lahi laindhirafay yacfu nabiy nabag anaasa dadkas ku cafiyaay wayacfu huwa nabag wayasfax huwa nabag kujeesadahay caman aadaahu lanki dhibon kujeesadahay ma kana nabiy nabag mahaane sabaabanki wal aayaw mahaan ki aytan badan mahaan malr amhilat mubalag laysa cala baabiha lere ma kana nabiy facaala ma eta amhilat mubalaga lere kalka hadi malka larday boosy inka boosya meelil ma kana nabiy nahu mahana sababan ki item badan mahana hooble mil may kulaazima ki item badan mahayne laakin walaago aayayan me milin saas meelil bal ma kana nabiy nahu mahana sababan ki wal aayaw gibahamba mahayn walaa faxashan ki faaxish sameeyawna mahaan ki fuxshu badan alaro milintan faaxish mahana la walaa lacaanan ki habaarawna mahaan ki habaartan badan mahaan mal heraw ki habaaraw mahaan lag amtilat lmubalak laysa cala baabiha lermeelosay kana nabiy naw haaday shadid alkawfi obsadiski dorog min allahi koobsalaw haada kana nabiy sala allahu alayhi wasalam may haadin shujaacan geesa dhawiyan kusoo odowka dheh jaro langwaardiy dhinishay inrognatilaayo ana nabiy la kali ana bnu cabdilmualib lahay jawaadan sakaw badan sakaw badan walguur badan yahadi kariman wanaagsan fasiixan fasaaxad leh baligan xeel dheer yukaadib nabiy la lahadlaayo kula qabiilatin qabiilo kasta bilisaniya lisaan qabiila qabiil kastaba hadalshoo kala hadlaayo kasaay soo jaamicinan kuban iyo qabiil kasta luugadi kala hadlaayo nimankii ximyariinta haayeen luugadiisiyo iskala hadlaayo ali makiyo oreno su-aalen alaysa minin birim siyaamin fi safar yo oren rasuulka laysa minin birim siyaamin fi safar y lama luugadi kala hadlaayo wayuaawi wayuxaawir huwa rasuulka la dooday muxaawara ha aluata ha qabiiladaasa la dooday biluatiha lugat qabiila qabiil kastoo kula dooday kaana asxaabuhu asxaabu nabiy nabaga asaabtis may haadeen laa yaqifuna ku insurmaana lah linabiy nabaga insurmaanay haadeen cinda xuduuri xuduuri nabiy nabaga xaadirows maya marki rasuulka koy mansurmaan waayo may wa lianahum anad asxaaba yaclamuna ma ogaayen minhu min anabiy may ka ogaayena karaahiyata karaahiyat nabi nabaga kahadoo shay lidalika alqiyaami kahadoo ogaayen inilankaa ah, rasuulka diiday kalku reed mankahajarna wa nkoosgalankooblan saalax iya islan wiiladka lankaa ah. shareecad meel badan oo aragaas lanninkahaw umu lisayidikum ti rasuulka ilahi okale sala allahu alay salam sacad bin mucaad markilisheenayay oo fi qurayda fi qurayda gazwatu qurayda kamarna kolka yani o inkastoo binaawto lanka saalaxga e mis lanka weladka ayneed insulunta binaawto mis kitaab quraan lakin dibisa insulunta binaawto laakin rasuulka diidi jari insulma diiday mana kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul simi hada akmal annaas dadkakan kuwina nkakamilsan khalqan min khalqin higi abuurasa waakmalahum akmal annaas dadkakan kakamilsan khuluqan min khuluqin hagi dabeecad wasman min ismin magaag heshe wacalan min caglin aglan kakamilsan yahada muxiban kana nabiy naonayaaday muxiban kijeeda hadi sala allahu alayh wasalam lilfuqara fakirin je saufa ang naxrisaw binaas dadka dhibri ang naxrisaw raxima ang bihim binaas kumacna la laa yaklab nabiy nabaw ma dhirfaan ila liajli lah ilahay dardis lain dhilfay marki diinta ilahay dhiblinjeeso markaasi dhirfaay ma nafsidis man argoodsadaan yacfu nabiyu nabag cafiyaay isku cafiyaay lanku acraabiya intinkoy rasuulka sala allahu alayh wasalam oo yari yani waa kay darbasaark go-g yushirnaay oo kakanaay insanka jiida insikisdong maruti eraaygeed ya muhamed muhamed o may kaso aleyhi as'aluka min maal ilahi la min maali abika raa ilahay maal shay kuwarsadee maalki awkama kuwarsadaay acraabiyo ian u jiday walkogisaasbe rasulka sala allahu alay wasalam ian u jiday inta ijiday magaar inta oo jujiri adin walkogisaasade markaasa mer ad saas mihidi anta tacfu watasfax ada dadka afiyasmadamukuafida rasuulka gosla isku daafil sala allahu alayh wasalam yacfu nabiyu nabaga cafiyaay wayasfaxu nabiyu nabaga jeesadaay amanga ku jeesadaay adaa huwa manka dhibo huwa nabiya dhib ilamayki sunkaan kastay hilibkanka darti rasuulka makuafsan isku afina dadka isku afiyaayo mid usulin jeesadiis muaafidaan ma kana nabiy nabag mahane sabaabanki daqaayo mahane walaa faxashanki faaxishlo mahane walaa lacaananki ebo ki eboya ki habaaraw mahane wa kana nabiy nabag may haaday shadid alkoof yobsidiki doronti haad min allahi ilahi goobsada kana nabiy nabag may haaday sala allahu alayhi wasalam shajaacan geesa dawiyan hooglaya haad jawaadan sakaawe kariima wanaagsan fasiican fasiica balian xeel dheer yukaadib nabiy nabag lahadalaayo kula qabiilatin qabiil kasta bilisan iyo lisaan qabila qabiiladeeda lisaan sheek lahadalaayo wayuxaawir nabiy nabag yani waa kay libdooday ha qabiiladaas bilugati alugadiya kalibdooday kana aصxaabu asaab nabiy nabag asaabti sala lahu alayه wasalam ay haadeen laa yarifuna ku insulmaana lah linabiy insulmaana cinda cuduri cuduri nabiy nabag kooyawsha abdees may wali lianahum ana saxaabata asaabti yaclamuna may ogaayeen minhu min anabiy nabag heshe may ka ogaayeen karaahiyata karaahiyata nabiy nabag kaadowshay lidalika alqiyaam kaadaay mucjizaat mucjizaat nabiy alayhi الsalaatu wasalam ilahi rasulsha mucjizaatki rasuulka mucjizaatay badyin wamucjizaatuhu kaiirat gurar minha kalaam llahi mucjiz lbashar rasuulka mucjizaatay iyadan badyin may kumid ahaa kalaamllahi kumid kalaamka ilahay mucjizua ahe qur-aanka mucjiz rasuulka mucjizaatay iyadan badyin mucjiziyaalka may kumin ayay kalaam llahi kabacdi may kiige hijir hijir hijir may leray acdamu mucjizatin bacda lqur'an alhijrati leray mucjizatan kuwin qur'aanka bacdishaymay ba rasuulka hijirids may wari wali hijiridaas atiye kufaar quraysh oo shirgolen sameeyan ilaahay kubadbaadi hatamadasho kashibi ara haddana moodi godki gali haddana kortooyin intamakajara layin yani haddana sii gudubi suraago kutabagali dholkula goy walbada mucjize yal kulmi iyo haliusamaaladaay reediusamaaladaay yani walishenbalna usacaanada kumaaladay mucjizaad badan minha min almucjizaat mucjizaatka rasuulka badin may ku mid aha inshiqaaq lqamari iqtarabat saaca waishaqa lqamar ilaha inshiqaaq lqamar untiada naba erto daliil bilin tan hanifijiyeeran kufaar quraish ooba naba erto bilin hanifijiy ninshangaren bili hafogday lama gabala nagati gabalko buurtoyo koraayan korshee korti gabalko kalena boosdi hakabaag ahaati aragan saasatan yani sixir leeran hada sixru mustamir leeran mama rumaayo minha min almucjizaati rasuulka mucjizaati badany may kumidaha inshibaaq damari bayaxi ama bili dhambalmoshin xiinama horsigi dalabad qurayshan quraysh dalbatay minhu min anabiy naba kudalbati dalika alinshiqaaqa dhambalmowkaas kudalbati wanafcu lmaayi wa minha min mucjizaati rasuul may kumid ah nafcu lmaayi bi burbushadiyo min bayni asaabici asaabici nabiy naba farniyaashi lambatiyo kuburbudan bi oo todobaatumeye ama siyeetumeeye kuwaysaysidin ya farniyaashi weelko yar bika jaraan farniyasaban geli yogi burgudaayan hata aragaan saabtay raayan falnya dhafiyo oo todobaatan siyo tunka waraabeen kuweysaysideen mucjizo aayeen diimaynka saylaha ahay yani waa kay afdal lmiya ma nadaca min bayni asaabici nabiy kila raayan diimaynka sayla rasuulka falnyaashay kuburgudan cindama walaca anabiy nabag dejiya yada yada nabiy dejiy yadaas a sharifata sharafka badnaay kadiji fi inaain waal deji fi fi inaai waalka dijayna ma un bikasunaademalasugalimya وaminha min mcjizaati rasul sal lahu ala slam nay kumid a takir dacaami dacaam badadaw shay dacaamkaasoo algaliil yara dacaamko yar oo jaabir suus koley sameeya kun gofku gowdaden mana alfujica intililahsheerka dia yani wa ki masala min mucjizaati rasul may kumid a ibra lmarla kuwii jirinaayen roysiyosho wafka jirin walin sheena kutufe وaclamu mucjizaati mucjizaati rasuuli rasuulka mucjizaati badnin tankwinin badnay kumid ah qur'aanka kumide aladi qur'aankaas cajazat alcarabu carabku caajisti can lityaani lakooyaw biakstari suuratin suuratan kagaaban ini lakooyan ku min mili mil qur'aan kumide qaala lahu tacaala ilahi meri dhul dheh lacizati wajalaaliya kadhaaraday in ijtamacat linsu bin aadam iwaljinu jin hadi kulumaan ala an yatu ini lakooyan bimili hada qur'aani qur'aankan oo kale lakooyan inkulama laa ya'tuna malakooyayan bimili misla qur'aan yarilan qur'aanka oo kale malakooya qur'aan walaw kana bacdum bacdigoodi libacdin bacdo kale ahiran haabankaalmaya bacdigooda bacdo kale galansiyoy malakooya qur'aan mina min mucjizaati rasul may kumid ah inshiqaaq lqamar xiina waktigi xiinama waktigina dhambalami dalabat qurayshan quraysh dalbatay minhu min arasuli dalika la inshiqaaq dalbati wanafcu lwaay wanafcu lma wa minha min mucjizaati rasul may kumid aha nafcu lmaai bi burbushadi min bayn asaabic asaabic nabiy nabo fanyaashi lamdasi kuburgudi cindama walaca nabiy nabo dejiya yadaw yadi deji yaqdeed yadaaso sharifata laki inaa walka deji inahaasoo fiisil inaa bishay maa kusuunaad maadaasoo galibin wa minha min mucjizaati rasul may kumid aha tagsiru dacaami dacan badishidiis dacaamkaas wal galiliya wa minha min mucjizaati rasul may kumid ibraa lmarla kuwii jirinaayan goysiyowshu wa acdamu mucjizaati mucjizaati rasul rasulka mucjizaadi tankuwinan badan alqur'aan qur'aan waay aladi qur'aanka ku cajazat lcarab arab kucajis yani ityaan lakoyo biaksari suratin suratan kagaab lakoyo kucajis suradaasoo min mili mil qur'aan qur'aan mitlsha kumide qaala lahu tacaala ilahay meelay dhul dheh lacizati wajalaaliya kidhaarday in ijtamacat ljinsu waljinu insi i jin hadi kulumaan cala an yatulakoyan daraadian kulumaan bimili hada qur'aan qur'aan kan kola mid ini lakoya nkulumaan laa yatuna malakoyayaan bimili mil qur'aani wa walaw kana had ahaade bacdhm bacd linsi wljini insigi jinig bacdigoodi libacdin bacdo kale ahirankin kaalmaya bahaade aad iskaalmaysadeen lana koy kormalee taasa nagadi tan mat walilahi nicma walxamdu lilahi